alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey baryada makhluuq la baryaayo haddii saddex shardi dhammaystirmaan shirki waa ka baaqanaysaa oo gaalnimo ma noqonayso an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh haddaanu xaadir ahayna xukmu xaadir leeyahayna waa la mid saddexdaa shardi mid ka mida haddii la waayo shirkay noqonaysaa saddexda shardi hadday dhammaystirmaanna oo kala baryaya yahay mid nool ou yahay mid xaadira ama xukum xaadir leh waxaa la weydiisanayaa ay tahay wax uu awoodi karayo ama caadadu ku dareertay in bashar awoodi karo shirki ma noqonayso laakiin waxay dhex taallaa inay xalaal noqoto iyo inay xaaraan noqotay labadaba dhex taallaa yacani labada mid walba waa u dhici karta mid walba waa ka suuragal iska waxay dhex taallaa inay xalaal noqoto iyo inay xaraam noqoto ay dhex taallaa saddexa sharti hadday dhammaadaan an tas'ala alxay alxaadira bima yaqdiru caleyh wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay anwaacda cibaadada oo ashyaa badan buu ka misaaliyey sida ducada sida khawfka marka mid walba adilu u keenaya sheikhu wuxu uhi raximah اllah wa daliilu khawfi qowluhu tacaala falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin cabsida ama khawfka daliilkiisu qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi falaa takhaafuuhum ha ka baqina wakhaafuuna aniga iga baqa in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniintiin aniga iga baqa khawfka ilaahay laga baqaa waa cibaado la caabuday khawfka makhluuq laga baqana tafsiil baa ku jira waxa uu sheikhu u qaybiyey saddex qaybood khawf طabiici iyo khawf الsir iyo khawf اlcibaada oo cabsidu waxay noqotaa cabsi cibaado oo ilaahay lagu caabudaayo waa nooc tawxiida ama cibaada waa qurba rabbi loogu dhowaanayo waana taa aayaadkani sheegayaan wakhaafuuni in kuntum mu'miniin iyo aayadaha kale la macnaha marka khawfka ilaahay u gaarkaa in loo gaar yeelo ay tahay in cid kale lala wadaajiya ma bannaana ee waa in isaga loo gaar yeelaa waa in isaga loo gaar yeelaa nooca markaa kale wuxuu ku magacaabay sheikhu khawfu sir waa sida khawfka yani min waraa'i alasbaab ah oo waxyaalaha xisiyaadka aan ku tacalluqin sheekhu wuxuu yihi khawfu siri kaan yakhaafa saaxiba alqabri awaliya baciida canhu laa yu'asiru fiihi lakinahu yakhaafu makhaafata sirin fahada ayضa dakarahu lculamaءu min ashirk waa sida inuu ka boqo cidda qabriga ama xabaasha u saaxiibka ama weli buu ka baqay ka fog oo aan saameynayn oo saamayn ku lahayn ha yeeshe wuxuu ka baqay baqasho sir ah oo asbaabta aan min waraa'i asbaab ah fa hada ayضa dakarahu lculamaau min ashirki nooca waxay ku sheegeen culammadu inuu shirkiga ka mid yahay khawfu sirna waxaa loo yidhi yacni arrin xisiya ma aha oo bimacnaa dareenka iyo dareemayaasha lagu haleelayo waa arrin ka tallowsan waa arrin asbaabtii caadiga ahayd aan ku tacalluqin marka khawfu sir baa la yidhahdaa nooca saddexaad waa khawf abiici waa khawfka markaa basharka ku abuuran oo yacni wax weynay ka baqaan markay la kulmaan sida bahal weyn oo kale inuu yacni ku soo kediyo isagaan markaa waxba hayn ama libaax ama wax la mid ah yacni khawfka noocaasa waxa la yahay khawf abiici waa khawf yacni abiici ah ama caadi ah noocii shirkigaa ma noqonayso waana ta uu ilaahay yidhi markuu nebi muuse ka warramayey faasbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab wuxuu ka baqayey fircawn iyo ciidamadiisu inay dilaan waxaa la mida ah qowluhu tacaala falama ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum وأوجس منهم خيفة nebi ibraahim inuu ka baqay martidii u timi oo aanu markaa garanayn inay malaa'ig yihiin laakiin isaguu moodaayey marti yacni u timi uu moodaayey cuntadii markuu usoo dhigay oo gacmaha ku taagi waayeen ayuu markaa waxaa ku soo dhacay war ma colba markaa cabsi buu dareemay waa khawf abiici laakiin kaas khawfka abiiciga ah waa inaanu qofka ku xambaarin inuu waajib ka tago ama inuu xaaraan sameeyo waa inaanu ku xambaarin haddaanu xaddulikraah gaadhin haddaan la dirqiyin oo la khasbin inuu waajib uu samayn lahaa u diido ama xaaraan inuu sameeyo ku xambaaro ma aha marka waa ku dambaabaya hadduu taa ku xambaaro halkuu saddexda qaybood shiikhuu u qaybiyay ahlucilmiga qaarkood waxay u qaybiyaan laba qaybood oo waxay yidhahdaan khawfku waa khawfu cibaada iyo khawf abiici waana sida alcallaama saalix ibnu fawsan saalix ibnu cabd illaahi alfawsan oo sharaxa usul salaasa ku sheegay ou yihi khawfku labuu uqaybsamaa khawfu cibaada iyo khawfun abiici waayo noocan khawfu sir la yidhaahdaa yani wuxuu noqonayaa un cibaada ligayr illah culamada qaarna waxay ka cabireen waxaa waajiba khawfu sirka in ilaahay loo gaar yeelo dee khawfkaa ilaahay loo gaarayana waa khawfu cibaadihi laakiin isagunba hoosta laba u qaybsamayo marka ilaahay loo keli yeelana wuxuu noqonayaa cibaado isaga la caabuday marka hayrkii loo leexiyana wuxuu noqonayaa shirki buu noqonaya culamada qaar khawfu siri markay sheegayaanna waxay dhahan waa khawfu cibaadaha culamada markaa labadaa u ayaa qaybintooduna ka fiican tahay saddexda qaybood ee loo qaybinayo ama khawfkii dabiiciga ahaa qofka hadduu ku xambaaro waajibaad inuu ka tago ama muxaramaad uu ku rido yadan ikraah jirin marka wuxuu noqonayaa madmuum waana lagu dhaleecaynaya wuxuuna noqonayaa mid xaaraana laakiin shirki ma gaadhsiisna khawfka allah laga baqayaana khawfka allah laga baqayana waxaa ugu fiican ka qofka ka teedaayiyo xaaraanta alkhawfu almaxmuudu ma cajazaka can macsiyat illah bay culamada qaarkood yidhahdeen khawfka maxmuudka ahee fiican ee allah laga baqaa waa ka kugu xambaara waa ka kaateedaan u jeedaa waa ka teeda xaaraanta kaatee kaateeda xaaraanta inaad samayso waa ka kaateeda daacada iyo khayrkana kugu xambaara ee kuu sababa kaa weey laakiin cabsida ilaahay laga baqanaya hadday markaa gaadho xad qunuud ah oo qofku naxariista ilaahay ka quusanayo oo ya'si uu ilaahay naxariistiisii ka quusanayo uu ku xambaaro markaa ma noqonayo khawf maxmuud ah ee wuxuu noqonaya mid madmuum ah waayo waxaa waajiba naxariista ilahay in la rajeeyo haddana cadaabka ilaahay laga baqo labada waa in qalbiga lagu kulmiyaa baqasho cadaabka ilaahay laga baqanayo iyo rajo ilaahay naxariistiisa la rajaynayo wa daliilu الrajaaءi qowluhu tacaala rajaaga iyo quuddaraynta iyo rajada daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalkiisu ilaahay uu yidhi faman kana yarjuu liqaءa rabbihi falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada faman kaana ku kastoo ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi kulanka uu rabbigii la kulmaayo falyacmal camala صaalixan ha sameeyo camal wanaagsan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yaanu la wadaajin cibaadada uu rabbigii caabudaayo cidnaba yaanu la wadaajin cidnaba yaanu la wadaajin marka rajaagu waa quuddarayn ama waa damaaci uu ruuxu rajaynaayo yacni waxuu yacni markaa uu jecel yahay uu isleeyahay waad gaadhi doontaa marka rajada ilaahay la rajaynayaana waa rajada koobsanaysa dulli ilaahay laysu isu dullaynaayo o loo khuduucayo rajadana waxaa waajiba in ilaahay loo gaar yeelo alrajaء اlmutadaminu liلduli wاlkhuduuc la yakunu ila lilahi caza wajal sheekh ibnu cuthaymiin waa ka odhanaya rajada koobsanaysa dulliga isdullaynta koobsanaysa la ysu dullaynaayo cidda la rajaynayo uma sugnaanayso cidaan ilaahay ahayn wa sarfuhu ligayr اllahi tacaala shirkun ima asgaru wa ima akbaru leexintiisa loo leexinayo ilaahay cidaan ahaynna wuxuu noqonayaa shirki ama mid yar bimacnaa mid ka weyn ka yar buu noqonayaa wa ima akbaru ama shirkigii weynaanshaha badnaa buu noqonaya bixasabi ma yaquumu biqalbi araaji wuxuuna sidaa ku noqonayaa bixasabi maa kii isagoo loo eegaayo yaquumu biqalbi raaji'i ku qumaaya ku sugnaanaya ka rajaynaya qalbigiis marka waxaa waajiba rajada isdullayntu ay weheliso in ilaahay loo gaar yeelo taas iyadaabaa waajiba cid cidaan ilaahay ahayn in loo leexiyaana cidaan ilaahay ahayn in loo leexiyo rajada adulliga koobsanaysaa waxay noqonaysaa shirki shiikhu laakiin wuxuu yidhi shirkigaasi mar wuxuu noqonayaa asgar marna wuxuu noqonayaa akbar bixasabi waxa qalbigiisa ku sugan ee isdullayn iyo rajaaah bay ku xidhantahy waxaa kala jiray culammadu yidhaahdeen wax la yidhahdo rajaa iyo wax la yidhaahdo tamanin wa ghuruur rajaagu waxa weeye ciddii taacada iyo wanaagga la timi ama macsida ka toobad keentay ama taacaadkii la timi rajada ilaahay naxariistiisa ay rajayso ama kii toobad keenay toobadda in laga aqbalo uu rajeeyo kaasi waa rajaa maxmuud waayo asbaabtii ruuxu waa la yimid amaa rajada camalka ka maran oo ruuxii wax camalaba aanu samaynin haddana iska rajaynaayo u leeyahy naxariista ilahay baan rajaynaya macaasidiiyo xumaantii buu la imanayaa haddana wuxuu leeyahay ilahay naxariistiisaan rajaynaya daacaadkii iyo waajibaadkii buu ka tegayaa isagoo waajibaadkii ka tegaya ayuu wuxuu odhanaya ilahay naxariistiisaan rajaynaya culamadu waxay dhahaan kaa rajaa lama yidhaahdo haddii se ay dhacdo in rajaa lagu magacaabo waxaa la yidhahda arajaau lmadmuum rajaaga la dhaleeceeyaa la yidhahdaa laakiin waxaa lagu magacaabaa guruur iyo tamani baa lagu magacaabaa iyo amaani laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih amaanida iyo waxa layska iska yididiiloonaayo asbaabtii si aan lala imanin taasi waxa weeye ammaani baa la yidhahdaa waana quruur iyo kedin shaydaanku ruuxa kediyey weeyaan rajadii fiicnayd ee la amrayay maaha rajada waa inuu ruuxu asbaabtii la yimaadaa dabeedna naxariista ilaahay rajeeya asbaabtii loogu naxariisan lahaa intuu la yimaado waa inuu ilaahay naxariisiisa rajeeya marka rajaa bilaa camal rajaaga la rabo maaha ahlu cilmiguna saas yadaa waa sheegeen ibnu cuthaymiinna waa tilmaamayaa culamada kalena saas yadaa bay u sheegi jirtay oo sharxu alcaqiidat ataxaawiya iyo wa gayriha saas iyadaa culamadu waa ku caddaynayaan waa ku tafsiilinayaan waxaana laga soo naqliyaa inuu yidhi sheikii caalimka ibnuljawsi la odhan jiray waxa uu yidhi ruuxa ilaahay makfiradiisa iyo dembi dhaafkiisa rajeeya isagaan toobad keenin ama jannadiisa rajeeye isagaan camal falin wuxuu ka dhigan yahay kaman rajaa waladan wamaa nakax wuxuu shabbahaa sidii mid ubad rajeeyey isagaan guursanin oo dadka la midkaa marka ubad u dhasho ayuu wuxuu rajaynayaa isagana in wax u dhashaan sababtii wax ugu dhalan lahaayeenna lama iman waman rajaa xasaadan wamaa zarac wuxuu kaloo ka dhigan yahay sida mid sida mid rajeeyey inuu beer goosto isagaan waxba falaninoo isagu beeran wax beerad iskuma dayin dadku markay wax beertay beeraha goosanayaan ayuu isaguna uu xaabhaabanayaa sidii mid beer laho beertii goosanayo dee ruuxaasi inuu qaldan yahy waa garanaynaa waxaa ka dhigan ruuxa ilaahay dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisa rajaynaya isagaan xumaantii ka toobad keenin daacaadkii iyo waajibaadkiina aan la imanin kaasoo kale u ka dhigany ismaaciil ibnu muqri shiikhii la odhan jiray waa kii yidhi taquulu maca alcisyaani rabbii haafirun sadaqta walakin haafirun bilmashii'ati wa rabuka raasiqun kama huwa haafirun falima laa tusadiqu baynahuma biاsawiyati cala anahu birizqi kafala nafsahu likulli walam yakfur likulli bijannati falam tarda ila asacya fima kufiitahu wa ihmaala ma kulliftahu min wadiifati waxaad odhanaysaa rabbigay waa kaafiro waa dembi dhaafaa run baad sheegto waa kaafiro waa dembi dhaafaa laakiin wuxuu ku dembi dhaafaa mashii'o oo kuu kuu doono oo kuu doonuu u dembi dhaafaa kuu doonana uma dembi dhaafo muxuu kuu tilmaamaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayaddu ilahay yidhi ilaahay wuxuu wuxuu u dhaafaa ilaahay wuxuu u dhaafaa wixii gaalnimo ka sokeeyo dembiye ah kuu doono inuu u dembi dhaafo ayuu u dhaafaa ah, wa rabbuka raasiqun kamaa huwa ghaafirun rabbigaana waa raasiqo waxbuu arsaaqaa siduu haafir u yuhu raasiqna u yahay maxaad labada u simi weyday ama u rumayn weyday labadu inay siman yihiin ila khaafir siduu u yahay ayuu ilaahay raasiqna u yahay haddana risiqii intaad iska fadhiisato oo gacmaha laabato odhan maysid ilaahay waa raasiqo isaga ay arsaaqaya laakiin anigu xaraka iyo sabab iyo ficil la iman maayo risiqiiba intaad iska fadhiisato haddaanad odhanayn ilaahay waa raasiq oo aad sababtii aanad ka tegaynin risiqa aad ku heli lahayd maxaad dembi dhaafka sababtaad ku heli lahayd aad uga tegaysaa oo taacaadkii iyo waajibaadkii aad uga tegaysaa towbaddii aad uga tegaysaa haddana aad u odhanaysaa ilahay waa haafir haafir siduu u yahu raasiqna u yahay ama labadaba sababta wada qaado oo risiqana sababta la kaalay dembi dhaafkana sababta lagugu dembi dhaafaya la kaalay ama labadaba sababta ka wada tag oo intaad iska fadhiisato waxaad tidhaahdaa gacmaha aada laabato ilaahay waa raasiq ilaahay baa i arsaaqaya sida taacadii iyo waajibaadkii intaad gacmaha uga laabatay iyo afkaba aad u odhanayso ilaahay baa ii dembi dhaafayo dembi dhaafka ilaahay baan rajaynaya markaasuu weliba shiikhu ka daba tegay mas'aladaas markaasuu wuxuu leeyahay markuu labada isku meel maad marisid ayuu haddana wuxuu ihi labadu ma sinna calى anahu birisqi kafala nafsahu likulli walam yakfur likulli bijannati labadu ma sinna risiqa iyo dembi dhaafkuye ama risqiga iyo jannadu ma sinnee risiqa cid walba ilaahay waa u ballan qaaday muxuu ku tilmaamayaa wama min daabatin ila calى اllah wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha daabbad arlada korkeeda ku sugani ma jirto inuu ilaahay risiqeeda isku waajibiyey mooyaane yacni noolo kastoo arlada ku sugan rabbi baa arsaaqaya marka cid walba ilaahay waa u ballan qaaday arsaaqda walam yakfun likulli bijannati cid walba janno uma ballan qaadin oo ilaahay ma odhan cid walba anaa janno gelinaya wuxuu ilaahay inoo sheegay dadka qayb ka midana in janno la gelinaayo waa ciddii iimaan iyo camal saalixa ku dhimatay qayb ka midana in naar la gelinaayo oo waa ciddii kufri iyo gaalnimo ku dhimatay weliba cidda markaa naar la gelinayaa ka badan cidda jannada la gelinayo falam tarda ila asacya fima kufiitahu kumaad raalli noqon mooyaane inaad u roorto wixii lagaa kaafiyey oo risiqa ah wixii laguu kalifay oo shaqo ana inaad dayacdoo ka tagta mooyaane wax kale kamaad raalli noqon marka rajaaga maxmuudka ahi cidda daacada iyo wanaagga la timi ama tawbadda la timi waa markay rajaa markaa ilaahay rajayso oo ama dembi dhaaf ama sawaab wanaagsan ay ka rajayso yacni kaa weeye rajaaga maxmuudka ah laakiin rajaa bilaa camal ma aha rajaagii maxmuudka ahaa waana guruur iyo tamani iyo amaani weey wagarakum billahi algaruur shaydaanku dadka wuxuu ku kediyo waxaa ka mida inuu yidhaahdo yacni war shahawaadkaagiiyo waxaad jeceshay iskala kaalay ilaahay waa kafuuru raxiima waa ku dambi dhaafayaa kadintaa shaydaanka ruuxu waa inaanu yeelin wa daliilu tawakuli qowluhu tacaala tawakulka daliilkiisuna waa hadalkiisu ilaahay uu yidhi wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin allaahoo qura tala saarta haddaad mu'miniin tihiin allahoo qura tala saarta wa qaal wuxuu kaloo ilaahay yidhi waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh ku kastoo ilaahay tala saarta fa huwa ilaahay xasbuhu waa kaafigiisa kaafinaya weeye atawakul waxa wa alictimaadu cala allahi kifaayatan wa xasban fi jalbi almanaafici wa dafci almadaar maca alahdi bilasbaab alma'duuni biha waa in ilaahay la cuskado oo loo cuskado inuu ku kaafinaayo oo loo cuskado inuu ku kaafinayo oo manaaficdiiyo waxtarka soo jiiditaankeeda inuu kaa kaafinayo dhibaatooyinka inuu kaa daafacana kaa kaafinayo maca alahdi bilasbaab eh, almaduuni biha maca alakhdi bilasbaabi alma'duuni biha iyadoo la qaadanayo oo lala imanayo asbaabtii sharcigu ogolaaday ee u idmaya fasaxay oo masalan ruuxii waxbuu beeranayaa markuu sababtii la yimaado beertii falo oo ciiddii ku rogo oo marka waxa weeye midhihii marka waxa weeye uu ku rido ciiddana ku rogo biyaha marka uu ku shubo inay soo baxdiyo inaynay soo bax inaynay soo bixin inay soo baxdiyo inaynay soo bixin ilaahay buu tala saaranaya yada ma tala saaranayo ma odhanaayo sidaan u beeray yacni waxa weeye waxay waxaasaa iga soo baxaya oo yada yaanu cuskan waayo umuurtow umuurtu ilaahay gacantiisaay ku sugantay hadduu doono inuu markaas soo bixiyo si fiican u soo saarana waa u soo saaraya ilaahay hadduu doono inaanu u soo saarina uma soo saarayo marka asbaabtii sharcigu ogolaa inta lala yimaado ayaa ilaahay la tala saaranaya ubad markuu doonaayo guurkiibuu la imanayaa sababihii buu la imanayaa galmadii xalaasha ahayd buu la imanayaa in wax ka dhashaan ilaahay buu u tala saaranaya oo xooggiisa iyo awooddiisa iyo sababta uu la yimi ma tala saaranayo waa inuu allah tala saartaa haddii asbaabta la tala saarto waxay noqonaysaa nooc shirkiya sida islaanta laga sheego oo ay eh, la yidhaahdo waxay tidhi sida islaanta laga sheego inay tidhi ninka qaradaa leh inantayda kama dhali waayona waa ishagranayaa waa arrin khalada waayo dee inuu labada ruux ilaahay ka wax ka beerayo iyo in kale ilaahay gacantiisay ku sugan tahay basharkuna waxay awood u leeyihiin oo dadku awoodayaan ma aha marka ruuxu xooggiisa iyo sababtiisa inuu tala saarta maaha waa in allah la tala saartaa laakiin sababta sharcigu ogol yahay waa in lala yimaadaa haddana sabab sababta aan la ictimaadin oo la cuskan ee allah la cuskadaa tawakulka la amrayo waajibka ay waa kaas tawakulkaasina diidi maayo asbaabta shareecadu ogosha in lala yimaado oo waxay suufiyadu u qabaan ama in badanoo ka mida ay sheegaan markay tawakulka ka hadlayaan waa in asbaabta xisigaa laga tagaa ilaahay oo keliya la cuskadaa saas aawadeed markaad safrayso oo aad socdaal u baxayso waa inaanad sahay qaadan bay ku leeyihin allahun tala saaro adoo fara maran iska bax berri waxbaha u kaydsan wixii ku soo gala faraq dabeedna ilaahay tala saaro inuu rusiqa kuu keeno waxayna yidhahdeen maqaamkaasi waa maqaam sharaf badanoo dadku uma wada gaadhayaan ee ruuxaan maqaam kaa gaadhini yaanu istayicin laakiin ruuxa iqadiisa iyo kalsoonida uu allah ku qaba ay halkaa gaadhay waa maqaam fadli badane waa inaanu asbaab wixii la jiray waa inu faraha ka qaadaa qawlkaas suufiyadu sheegeen waa qowl baila shareecadii nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam beri bay ka tahay shaqa kuma leh waayo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa sayid lmutawakiliin cid ilaahay tala saarta cid ilaahay tala saarata nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa cid ilaahay tala saarata kii ugu fadliga badnaa buu ahaa haddana maca daalik kaana yaddakhiru liahlihi quuta sanatihim reerihiisa wuxuu u kaydsan jiray oo u dhigan jiray raashinkay sanad cuni doonaan suufiyadiina maxay yidhaahdeen man iddakhara lighadin faqad bari'a min altawakul ka berri wax u dhigto u kaydsadaa tawakulkii beri buu ka yahay yaa odhan kara nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baa tawakul beri ka ahaa waa baail baail weeye waxaa i sheegeen waa wax baatila ta kale aayadda uu ilaahay yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sabab bay lahayd sababtay aayaddaasi ku soo degtay ee sanadkeedu saabitka yahee sugan yahay waxa uu yahay kaana naasu min ahli اlyamani yaxujuuna walaa yatazawaduun dad reer yaman ah ayaa waxay ahaayeen wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam qaar soo xajiyo xajka soo qabta oo aan sahay soo qaadan fa idaa ataw makkata sa'alu nnaas wa yaquuluuna naxnu mutawakkiluun baaraka allah fiik wa yaquuluuna naxnu mutawakkiluun waxaynay odhan jireen waxaanu nahay qaar ilaahay tala saartay markay maka yimaadaan ayay dabeedna dadka wax weydiisan jireen oo dawarsan jireen gaajadii markay qabato ismay haysan kari jirine dadkay wax su'aalan jireen markaasaa aayaddu soo degtay wa watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa sahay qaata sahay waxa ugu khayr badan taqwada markaa saas aawadeed aayadda iyo sababteeda lafteedana waxaa laga qaadanayaa aayadda iyo sababteedana waxaa laga qaadanayaa in sahay loo qaataa safarka inaynay tawakulka ka hor imanayn waana tii lagu radiyey marka la safraayo in sahayda laga tagaa reer yaman waa tii lagu radiyey ee ilaahay amray inay sahay qaataan xadiis kaleoo sunanka qaarkood soo wariyeen xadiis kale oo sunanka qaarkood soo wariyeen waxa uu sheegayaa in nabiga sala allahu alayh wasalam ninku yidhi hal uu watay miyaana xidhaa mise ilahay baan u tala saartaa dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi icqilhaa uma tawakkal ama icqilhaa fatawakkal xidh ilahayna tala saaro yacni xadhigga ha tala saaran ee allah tala saaro marka labadii shay baa la ysku ladhayaa asbaabtii in la qaato sharcigu ogolaaday iyo in allaah lagu tiirsado isaga la cuskado tawakulka waxay culammadu yidhaahdeen nooca tawakulka ilaahay u gaarka ah haddii cid kale lala wadaajiyo marna waxay noqonaysaa shirki akbara marna waxay noqonaysaa asqar shirkul akbar waxay noqonaysaa cid mayd oo dhimatay ama ghaa'ib oo maqan xukum xaadirna aan lahayn in la tala saarto ama cid markaa kula joogtaba la tala saarto laakiin waxa loo tala saartay ay tahay wax allah mooyaane cid kale ayna kari karin waxay noqonaysaa markaa shirki akbar waa khawfu sirki oo kaleoo tawakulu sir buu sheikhu ka cabiray ban yctamida alى maytin twakl siri ban yactamida عalى maytin fi jalbi manfacaةi aw dafci madaraةi fahada shirku akbar tawakulka sirta ah oo min waraa'i asbaabka ah waa inuu mayd oo kale markaa cuskadoo tala saarto u tala saarto manfaca inuu u soo jiido ama dhibaato inuu ka daafaco taasi waa shirki akbar hadduu cid markaa nool oo xaadira ayuu wuxuu tala saartay wax makhluuq awoodi karo laakiin wuxuu u tala saartay nooc ictimaada oo uu ka ghaafil noqday allah inuu markaa yacni markaa inuu qalbigiisa xagga allah ictimaadka inuu ku tacalluq markaasaa qalbiga aad wuxuu ugu tacalluqayaa makhluuqan maalan yani masalan qof baaba markaa masruufa tusaale ahaan qof baaba ruuxii masruufa masruufkii masruufayey qofkaasi buu isku halleeyey markaasuu ilaahay ilaawey ruuxii buu aada u cuskaday haflaana kaga dhacday iyo ilowshiiyo inuu ilaahay cuskado waxay noqonaysaa shirki asqar tala saaradka ilaahay la tala saaranayaana waa mid waajiba oo faral ah waayo allah wuxu uhi wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin masala tawkiilka ku saabsan cid la tala saaranayo oo yani wakaalad cid la siinaayo masalada noocaasna sheekh ibnu cuthaymiin waa u tacaruday fi hada almaqaam waase iska dhaafaynaa maadaama aynu ka hadlayno ay ka yara barbarsan tahay wa daliilu rakbati rajada iyo jacaylka jacaylka daliilkiisu warahbati iyo cabsida daliilkeedu iyo wlkhushuuci isdullaynta daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalkiisuu ilaahay uu yidhi inahum kanuu yusaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuunana ragaba warahaba nebiyada qaarkood intuu ilaahay soo sheegay buu wuxuu yidhi inahum kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna fi lkhayraati qaar u degdega khayraadka wayadcuunana qaarna baryay ahaayeen buu allah yidhi ragaban xalayna rajaynayaan wa rahaban iyo xalay naga baqayaan ayayna baryi jireen wa kaanuu lanaa khaashiciin wa kaanuu waxay ahaayeen lanaa khaashiciin qaar annagu noo khushuucayo isu kaaya dullaynayay ahaayeen buu allah yidhi alragba waa maxabat lwusuuli ila shay maxbuub waa gaadhista in la jeclaysto la gaadhaayo shayga la jecel yahay iyadoo qadar raja inay weheliso waa jeclaansho yacni waxa markaa la doonaayo la jecel yahay rahbaduna waa cabsida weeyi oo sheikhu wuxuu yihi waa khawfun maqruunun bicamal rahba waxaa la yidhaahdaa cabsi camal weheliyo ee haddaan camal fal wehelin rahba lama yidhaahdo khushuucduna waa dulli laysu dullaynaayo ilaahay cadamadiis iyo weynidiis yacni si oo u hoggaansamayo ilaahay qadaagiisa xukunkiisa qadariga iyo xukunkiisa sharcigaaba marka nebiyadii wuxuu ilaahay ku ammaanay inay khayraadka u dheeraynayeen inay khayraadka udhe u dheeraynayeen inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat khayraadka qaar u dheereeyay ahaayeen waxaynay ahaayeen qaar markaana baryoonna caabuda xaalay markaa jecel yihiin raallihaanshaha ilaahay iyo sawaabka ilaahay ay jecel yihiin oo rajaynayaan iyo xaalay ka baqayaan ilaahay iyo cadaabkiisa ay ka baqayaan ruuxu markuu ilaahay caabudaayo alkhawf waalrajaa cabsida iyo rajaaga waa inuu qalbiga ku kulmiyaa oo labadaba isu keenaa saas aawadeed qur'aanka waxaa laynoogu sheegaa labadoo la israacinayo sida aayaddanba wayadcuunana ragaban warahaban ilaahay uu yidhi aman huwa qaanitun aanaaءa allayli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbih cabsidii iyo rajadii baa labadaa lagu kulmi labadaba lagu kulmiyey aayadda cabsidii iyo rajadii labadaba aayadda lagu kulmiyey تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا marka qalbiga waa in laba qaybood loo qaybiyaa qaybna rajada la geliyaa ilaahay la rajaynaayo qaybna cabsida ilaahay laga baqanayo la geliya kulminta labadaa qalbiga lagu kulminayo rajaaga iyo khawfka khawfku wuxuu ku xambaarayaa inuu macaasidii iyo xumaantii ka celiyo rajaaguna wuxuu ku xambaarayaa inuu taacaadkii iyo khayraadkii badsado marka ahlu cilmiga qaarkood waxay dhahaan labada waa la isla ekaysiinaya oo rajada iyo cabsidu waa inay isla ekaataayoo noqotaa yacni laba siman ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen marka uu qofku caafimaad qabana khawfka iyo cabsida ha haalib yeelo isaga ha badiyo cabsida uu ilaahay ka baqanayo iyo cadaabkiisa markuu xanuunsanayana rajada uu ilaahay naxariistiisa rajaynaayo ha fara badiyo si haddiiba ay dhacdo inuu markaa xanuunkaa ku dhinto si haddiiba ay dhacdo inuu xanuunkaa ku dhinto uu ilaahay la kulmo isagoo malaha uu ilaahay ka malaysanayo wanaajinaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waa waata nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna birabbih midkiin yaanu dhimanin isagoo malaha uu ilaahay ka malaysanayo wanaajinaya mooyaane xaaladuu wanaajinayo malaha uu ilaahay ka malaysanaya mooyaane xaalad kale yaanu dhiman xaaladduu dhintaa ha noqoto xaalo malo fiican uu ilaahay ka malaysanayo bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdaan rajaaga iyo khawfka markay ka hadlayaan marka daaca iyo khayr qofku la imanaayo rajada ha badiyo si uu markaa daacadii ugu sii dadaalo marka uu macsi ku hamiyana khawfkiiyo cabsida ha badiyo si uu macsida iyo dembiga uga cararo waa saddex maslak ama waa saddex madhabood oo culammadu markaa saddexdaba ay tilmaameen mid walibana maxalu nadar buu leeyahy marka almuhim labadii mid ahaan in laga tagaa ma banaana waa waajib labadaba in lala yimaadaa saas aawadee bacdu salaf waatay yidhaahdeen man cabada allaha bilxubi waxdahu fahuwa zindiiq wman cabadahu bilkhawfi waxdahu fahuwa xaruuriyun wman cabadahu biاlrajaءi waxdahu fahuwa murji wman cabadahu biاlxubi wاlkhawfi wاlrajaءi fahuwa mu'minu muwaxid culammadii hore qaarkood baa laga soo naqliyaa sida makxuul oo min culamaaءi salaf ka mid ah ahlu cilmiguna kutub اlictiqaad wagayriha waa ku sheegaan mas'alada noocaasa sida shaekhulislaam ibnu taymiya iyo wakayruhu min ahli cilmi marka jacayl keliyaan ilaahay ku caabudayaa waa arrin baatilah waa in jacaylka cabsida rajaaga saddexdaa waa in qalbiga lagu kulmiya hadduu ruuxu jacayl keliya yidhaahdo ilaahay baan ku caabudayaa sindiiq buu noqonayaa oo shareecadaba waa ka baxayaa waayo ruuxu hadduu cid jecel yahay oo ciddaa uu jecel yahay aanu waxna ka rajaynayn wax baqasho uu ka baqanayaana ayna jirin dee siduu doono ula khitaabayaa soo maydaan maqal waxay yidhahdaan waa kalgacal cun wuu kalgacal cunayaa soomaad maqal mid baa la odhanayaa mid buu jecel yaho waabuu caayaya saasay ka cabiraan kalgacal cun bay yidhahdaan waayo wax rajo uu rajaynayaana ma jiro baqasho uu ka baqanayaana ma jiro jacaylun baa ka dhexeeya dee ruux hadduu yidhahdo ilaahay waa caabudaya waan jeclahay keliya laakiin kamana baqanayo allahna ka baqi maayo cadaabkiisana ka baqi maayo allah iyo naxariistiisana rajayn maayo waxay noqonaysaa wuxuu doona inuu ku hadlo nimankii yuhuudda waatay yidhaahdeen markay yidhahdeen ilaahay baanu markaa na jecel dee waxay doonaan iskaga hadli jireen waxay yidhahdeen naxnu abnaa' llahi wa axibaa'u waqtiyada qaarkood maxay odhan jireen yacni waxa weeye waxay odhan jireen inay hadday doonaan marka ay yidhaahdaan ilahay waa faqiir yani waa hadallada kufriga ay ku hadlayeen kalgacal cun wixii la odhan jiroo kalead moodaa inay de uga jeedaan rajaagii iyo khawfkii haddii la waayo jacayl keliya tahay wuxuu doonuu ruux iskaga hadlaya waa sida suufiyada qaarkood markay yidhahdeen ilaahay waa jecel lahay shaaxaat wax la yidhahdaa soo baxo waxay doonaan ay ku hadlaan haddana waxay leeyihin ilahay baanu jecel laakiin cabsidii iyo rajaagii haddii la waayo jacaylkii daabid yeelan maayo jacayl saxana maaha waayo jacaylka saxdaa waxaa u daliila sharcigoo la raaco itibaac qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah jacaylkaasi waa sheegasho baila aan waxba ka jirin ka cabsi keliya ku ilaahay ku caabuda waa khaarijiyo xaruuri wey yani madhab ahli sunna intuu ka baxo ayuu madhab alkhawaarij raacaya waa bail ka rajo keliya ilaahay ku caabudana waa murji nusuustii wacdiga iyo sheegaysay yacni markaa ballanqaadka jannada iyo waxa la midkaa makfirada bay ku tarax tageen kuwii waciidka iyo goodiga sheegayana indhahay ka laabteen ka saddexdoo isla jira ilaahay ku caabuda cabsi iyo jacayl iyo rajo waa muumin muwaxida waa sidii xaqa ahayd wey ayuu ku sugan yahy sidii xaqa ahayd buu ku suganyay waxay sheegaan suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan ilaahay markaan caabudayo ugama jeedo inaan janno cibaadada ku helo ugamana jeedo inaan naar kaga badbaado ee waxaan u caabudayaa ilahay inaan geliyo keliya iyo jacaylaan ilaahay jecelahay daraaddeed baan u caabudaya taasina sax ma aha oo xaqu wuxuu yahay waa in ilaahay jannada laga baryo la weydiisto naartana ilaahay laga magan galo cibaadada marka ilaahay la caabudayana yacni mu'miniinta ahlulkamaalka ah nebiye iyo khayrkoodba waa uga jeedaan inay raallihaanshaha ilaahay iyo jannaba helaan naarta ilaahay iyo cadhada ilaahayna inay ka badbaadaan waa uga jeedaan nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam ilahay janno waa ka baryi jiray nebiyada kalena saa si la eg bay ahaayeen qaar ilaahay jannada weydiista laakiin suufiyada qaarkood waxay leeyihiin inaad tidhaahdo ilaahay ou janno igeli ama aad tidhaahdo ilaahw naar iga badbaadi waa maqaam iyo derajo hooseysa waase baatil warkaas hadday maqaam hooseyso tahay maxay nebiyada ilaahay ilaahay uga baryayeen jannada oo nebi maxamed muxuu uga baryey nebiyadiiu ilaahay ammaanana wuxuu ku ammaanay wayadcuunana ragaban wa rahaban waxa la doonaye la jecel yahay in la gaadho waxaa ka mida janno iyo raallihaanshaha ilaahayba waxa laga baqayana waxaa ka mida cadaabka ilaahay iyo cadhada ilaahayba ayaa laga baqaya wa daliilu lkhashyati qowluhu tacaala khashyada oo cabsida daliilkeedu waa hadalku ilaahay yidhi falaa takhshawhum gaalada ha ka baqanina wakhshawnii aniga iga baqa khashyada waxaa loo jeedaa waa khawfun maca tacdiim waa cabsi weynayni weheliso khashyada anwaacda loo qaybinayana waa anwaacdii khawfka loo qaybiyey oo khawf cibaado ah iyo khawf dabiiciya siday u qaybsanayd ayaa khashyaduna saasi si leeg labada noocba u yeelanaysa wa daliilu linaabati noqodka xagga ilaahay loo noqonayo daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalkiisu ilaahay yidhi wa aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah wa aniibuu noqda ilaa rabbikum xagga rabbigiin u noqda wa aslimuu lahu ilaahay u hoggaansama inaabada waxaa loo jeedaa waa noqosho xagga ilaahay loo noqonaayo ayaa inaabada looga jeedaa saas aawadee culamada qaar waxay yidhaahdeen alinaaba iyo altawba waa bimacnan culamada qaarna waxay farqi yar baa udhexeeya inaabada iyo tawbada marka waa alrujuucu ilى اllahi tacala bilqiyaami biطaacatih wa ijtinaabi macsiyatih waa noqodka xagga ilaahay loo noqdo oo loogu noqdo kicitaanka lagu kacaayo taacada ilaahay iyo dheeraanshaha laga dheeraanayo ilaahay macsidiisa laga dheeraanayo loogu kaco taasaa waxaa la yahay inaabo ilaahayna waa amray wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu ilaahay u hoggaansama u islaama islaamkana waxaa looga jeeda alistislaamu liaxkaam illah hoggaansanka loo hoggaansamo axkaamta ilaahay marka waxay u qaybiyaan culammadu islaam xukmi iyo islaam sharci islaamka xukmigaa waxaa loo jeedaa qadarka ilaahay ama xukunka ilaahay ee qadarigaa in loo hoggaansamo walahu aslama man fi الsamaawaati waalardi طawcan wa karhan wa ilayhi yurjacuun ilaahay oo qura ayuu u hoggaansamay cidda cirarka ku sugan iyo cidda dhulka ku sugan dhammaantood xaalay ateecayaan oo ay raalli ku yihiin inay sidaa yeelaan iyo xaal ay dirqisan yihiin oo la dirqiyey mid walba marka waxaa loo jeedaa xukunkiisa qadariga ah baynay iska waaweynaynayn ka baxaynin diidaynin ayuu hoggaansan yihin gaal iyo muslimba qadarka ilaahay ma khilaafi karaan goorta uu ilaahay doono inuu dhinto ayuu dhimanayaa kaas ruux waliba goorta uu ilaahay doono inuu dhinto ay eh, markaa ayuu markaa ruux waliba dhimanaya goortuu doono ilaahay inuu ruuxaasi xanuunsado ayuu ruuxu xanuunsanaya wax kastoo uu ilaahay doono qadar ahaan ruuxu ma khilaafi karo maa shaa allahu kaan wama lam yasha lam yakun nooca labaad islaam sharci baa la yidhahdaa waana islaamka aayaddan laynoogu amrayo wa aslimuu lahu waa islaam sharci axkaamta ilaahay iyo xukunka ilahay ee sharciga in loo hoggaansamo wa daliilu isticaanati qowluhu tacaala kaalma weydiisadka daliilkeedu in ilaahay uun la kaalmo weydiisanayo qowluhu tacaala waa hadalkiisu ilaahay uu yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin adigoo quraanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adigoo quraanu ku kaalmo weydiisanaynaa wa fi lxadiisi xadiiskii imaam axmed iyo tirmidi soo wariyeen waxaa ku sugnaa ee min xadiis ibni cabbaas waida stacanta fastacin biاllaah markaad istidhaahdo cid kaalmo weydiiso allah kaalmo weydiiso marka isticaanada ama kaalma weydiisadka waxaa loo qaybinayaa kaalma weydiisad koobsanaysa dulli koobsanaysa laysu dullaynaayo cidda la kaalmo weydiisanayo noocaas ilaahay baa la gaara oo cidda iyadoo la kaalmo weydiisanayo laysu dulleeyaa oo loo khuduucaa waa allaahoo qura waana ta ilaahay loo gaari yeelayo wa iyaaka nastaciin oo iya mafcuulka la hormariyey wuxuu faa'iidaynayaa xasrin waatay culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo oo dib laga sheego haddii la hormariyo koobis bay faa'iidaysaa lagu koobayo ciddaas ciddaa la hormariyaa lagu koobaya oo nacbuduka lama odhane iyaaka nacbudu baa la yidhi marka iyaaka nacbudu waa ka xeel dheertay nacbuduka waxay uga xeel dheer tahay damiirkii mafcuulka ahaa baa la hormariyey adigoo quraanu ku caabudaynaa cid kale caabudi maynaa macnuhu dhacaya wa iyaaka nastaciinu adigoo quraanu ku kaalmo weydiisanaynaa cid kale ilaahayow ma kaalmo weydiisanayno sheekh ibnu cuthaymiinna waa caddaynayaa qaacidadaas waana sharxaya marka kalmo weydiisadku hadday isdullayn koobsanayso ciddaa la ysu dullaynayo addoonku uu cidduu kaalmo weydiisanayo isu dullaynaayo waxay noqonaysaa cibaado haddii allah oo keliya la kaalmo weydiisto kaalmo weydiisadka noocaasa waa cibaado la caabuday oo isaga loo gaar haddii allah oo keliya la kaalmo weydiisto waa cibaado la caabuday haddii cid kaloo makhluuqa la kaalmo weydiisto iyadoo laysu dullaynaayo markaana waxay noqonaysaa nooc shirkiyaa soo gelaya nooc shirkiya ayaa soo gelaya waxaanay u qaybsamaysaa ciddaasi inay tahay waxa loo kaalmo weydiisanayo mid awoodi karaysa iyo midaan awoodi karayn haddaynay awoodi karine laga aaminsan yahay tasaruf qarsoon inuu kownka ku leeyahay iyo makhluuqaadka oo ama cid dhimatay ama cid nooloo asbaab caadiya aanay isku kiin xidhayn aad weydiisato ama waxaan makhluuq aanu kari karinba aad ka kaalmo weydiisato waxay noqonaysaa markaa shirki akbar laakiin haddii waxa weeye cid makhluuqa aad u kaalmo weydiisato wuxuu kari karo ha yeeshee isaga markaa aada ictimaadkii yacni isaga cuskato aad markaa ilowdo yacni ilaahay inuu waxaan sabab kaaga dhigay oo cidda kaalmada bixisa allaahun tahay taa aad ka haafil noqoto marka waxaa soo gelaya nooc shirki ah haddii laakiin wax shareecadu ku bannaan ciddani ay kari karto shareecadana ku bannaan ay tahay waxaa loo kaalmo weydiisanayaa ictimaadkuna uu allah yahayo cuskadku oo loo garanaayo ciddanaad kaalmo weydiisanaysaa inay sababuun tahay waxa aad u kaalmo weydiisanaysaa ama waajib ha ahaato ama sunne ha ahaato ama mubaax ha ahaato marka noocaasa waxay noqonaysaa mid bannaan oo aan markaa dhib lahayn waxay soo gudagelaysaa wa tacaawanuu cala albiri waataqwa noocaasay soo gudagelaysa laakiin xaaraan inaad cid u kaalmo weydiisataa walow haba kari karaye kuma bannaana waayo waxay soo gudagelaysaa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk